uusan iibinaynin laakiin wax uga soo baxaan taasaa mustaqallaad laysku yidhaahdaa marka sakadeeda waa laysku khilaafsan yahay sida haddaa culimo badan ay qabaan taqriiban hadda majaamicda fiqigana ay fatwoonayso mustaqallaadka waxaa laga sakaynayaa wixii ka dhigma oo haddana xawlku u soo wareego wixii ka soo baxaysay hadday dhiganto haddana sanad u soo wareego umbaa laga sakaynaya laakiin iyada lafaheeda sake laguma laha lanna ma aha badeeca maaha badeeca iiba maaha curuudu tijaara maaha sidaasaa ee taqriiban hadda loo badanya waxaa soo galaya warshadaha waxaa soo galaya isbitaalada waxaa soo galaya baabuurta mxuu ahay lagu shaqaysto waxyaalahaasoo dhan baa soo galaya fara badan baabu maa yahbutu bihi asawmu wuxuu baabu yahay ma yahbutu waxa uu sugnaado bihi isaga asawmu sawmku uu ku sugnaanayo walfitru iyo afurka oo min ashuhuudi markhaatiyada ah kitaabkii soonka ayuu meeshan ka galay maadaama sakadii laga soo baxay waxaa yaani rukniga afraadi marka waa soonka marka shahaadateynka laga soo bilaabo salaada ku xigta kadibna zakada kadibna soonka afra baabkani marka wuxuu ku saabsan yahay soonka iyo afurku imise markhaati bay ku sugnaadaan imise ruux markay sheegaan ama markhaati furaan inay bishii ramadaan arkeen dhalashadeed ama bishii shawaal dhalashadeeda inay arkeen inteebaa ama intee ruux baa hadalkooda la qabanayaa oo lagu afurayaa ama lagu soomayaa ma hal ruux baa ku filan mise laba waa sharti baabkaasuu ka hadlaya can ibni cumar radi allahu tacaala canhuma qaala wuxuu idhi taraa'a annaasu dadkiibaa istusay oo raadiyey alhilaala bishii yani inay arkeenba isku dayan waay fa ahbartu waxaan u sheegay rasuulalahi sal lay waslam rasuulka waxaan u sheegay annii anigu ra'aytuhu inaan arkay dadkii markay raaraadiyeenoo isku kallifeen inay arkaan anaa nebiga u sheegay inaan arkay fa saama waa soomay wa amara wuxuu amray annaasa dadkiina waa amray bisiyaamihi soomidiisuu amray rawaaxa wariyey abu daawuud wadaara quni wa qaala daara qutni tafarada waxaa la gooni noqday xadiidka ibnu marwaan ibn muxamed tafarada bihi miyuu idin qoraya meesha bihi meeshaa wuu iga khalday aniga waxaa la gooni noqday bihi xadiidkan waridiisa marwan ibnu muxamed baa la gooni noqday can ibni wahbin buu ka warinayaa wa huwa isaguna iqatun xadiidku waa xadiid saxiixa waxaa saxiixiyey ibnu xibbaan xaakim ibni xasmi dahabi sheekh albani iyo keyrkoodba waa saxiixinayaan waa xadiis ugan wuxuuna faa'iidaynayaa nebigu sal lla alay wasalam cabdulaahi ibni cumar keligii oo sheegay inuu bisha arkay ayuu nebigu markhaati furkiisa wax ku dhisay oo cuskaday oo uu ku soomay dadkana amray inay ku soomaan waxaa loo deliishanayaa xadiidkaas hal ruuxoo muslim ah oo caadil ah aragtidiisu iyo markhaati furkiisu inay ku filan tahay ayb wacan cikrimata can ibni cabbaasin radi allahu tacala canhuma qaala wuxuu yidhi jaa'a waxaa yimid acrabiyun nin reebaadiyabaa ilaanabi nebiga u yimi sal lay slam fa qaala marka wuxuu yidhi innii anigu ra'aytu waxaan arkay alhilaala bishii baan arkay yacnii wuxuu ka wadaa ramadaana buu ka wadaa bishii ramadaan waan arkay buuri faqaala nebigu wuxu uhi sal ly waslam atashhadu ma qiraysaa an laa ilaaha cid xaq lagu caabudo inaysan jirin ila allaahu alla mooye qaala wuxuu uhi nacam waa qiraya waa qirsanah qaala wuxuu uhi atashhadu ma qirsan tahay oo ma qiraysaa anna muxammadan rasuulullah muxammadna inuu kii ilaahay soo dirsaday yahy qaala wuxuu uhi nacam haa qaala nebigu wuxu uhi sal ly waslam yaa bilaalu bilaalow adin ogaysii fi dadka dhexdooda waxaad u cilaamisaa ogaysii arrinkanoo falyasuumuu ha soomeen hadan berri ha soomeen rawahu lhamsatu shantii baa warisay ilaa axmeda axmed mooye ayb xadiidkan waa daciif sanadkiisu waa daciif cilladiisuna wax weeye waxaa ku jira simaak ibnu xarbin oo cikrimo ka warinaya riwaayatu can cikrimana waa mudariba ciladaasuu qabaa ayb simaak ibnu xarbin riwaayatu can cikrima waa dacfi baa ku jira oo inta badan ma sugo idraab baa ku jira sidaas daraaddeed buu xadiidkan wuu isbaraambaray oo wuxuu idiraab ku dhacay fii waslihi wa irsaalihi mar wuu xidhiidhiyey marna mursal buu ka dhigay asxaabtiisi iyo ardadiisuna waxay u badan yihiin inay xadiidka ka wariyeen can cikrimata mursalan yacni cikrima isagoon saxaabiga la sheegin oo ibnu cabbaas la sheegin xadiidka mursal bay ka dhigeen badankood sidaana waxaa rajaxay alimaamu tirmidi abu daawuud iyo nasaa'i ayaa rajaxaya ibnu xasmina wuxuuba leeyahay riwaayatu simaak can cikrimata laa naxtaju biha wala naqbaluha cillada xadiidku marka waa taas waana daciif sidaasuuna sheekh albaanina ku daciifiyey Eh, ibnu khusayme ibn ibnu xibbaan way saxiixinayaan ayb xadiidku macnaha loo deliishanayo oo hal ruux oo muslim ah inuu markhaati hadduu bisha aragtideeda markhaati furo jus iyada ah waxaa u markhaati kacaya xadiidka ka horreeya xadiidka intiisa kale ha laga doodo laakiin macnahaasi istidlaalka qaybtaas ku tusaysa macnaha yani e, lafdiga qaybtaa loo deliishanayaa dee xadiis ka horreeyaa ku tusay marka macna ahaan shaahiid buu ugu noqon karaa dhanka iyada warawa waxaa wariyey abu daawuudda baa wariyey aydan min xadiidi xamaad ibni salama can simaakin simaak ibni xarbin can cikrimata buu ka warinayaa mursalan asagoo la irsaaliya bimacnaahu xadiidkaa mid la macna wa qaala wuxuuna yidhi fa amara wuxuu amray nebigu bilaalan fanaadaa wuu dhawaaqay fi nnaasi dadku dhexdooda an yaquumuu inay istaagaan wa an yasuumuu inay soomaan qiyaamkii qiyaamuleylkiina la yimaadaan taraawiixdii waay wa an yasuumuu inay soomaan cilladii baa ku jirta horey soo sheegnayoo waa mursal simaak can cikrimana idiraab baa ku jira inuu mursal yahay baana xoog badan labada ciladood buu qabaa xadiisku waa daciif ayib labadaa xadii waa xadiidkan iyo ka ka horreeyaba waxaa deliishayadoo xujaystay culimmada qaar ka mida oo qaba bisha ramadaan arageeda hal ruux oo muslimoo caadil ah markhaati furkiisaa la cuskanayaa oo ku filan ayb sidaana waxaa qaba ibnulmubaarak axmed ibnu xambal ashaafici fii axadi qowlayhi waana midka uu leeyahay imaamu nawowi huwa alasax waa sida saxiixnimada badan buu leey macnaha bimacnaa a'immadaasa qabta hal ruux oo muslimoo ah aragtida uu sheego oo markhaati furaayo waa la cuskanayaa labadaa xadiis bay deliishanayaan wa can ribciyi bni xuraash can rajulin ka warinoo min asxaabi nabiyi nebiga saxaabadiisa sal lay waslam qaala inuu yidhi ikhtalafa waxaa iskhilaafay annaasu dadkii fii aakhiri yowmin maalinkii ugu dembeeyo min ramadaana ramadaan ah isku khilaafeen ramadaan maalinkii ugu dembeeyey bay dadkii iskhilaafeen ayib oo bishii in la arkay iyo inaan la arkin ma la sooma ma la afuraa baa laisku khilaafay faqadima markaa waxaa soo galay oo yimid acraabiyaani laba ninoo ree baadiyaa baadiyaha ka yimid fa shahidaa markaasay markhaati fureen cinda anabiyi nebiga agtiisay markhaati fureen shahidaa billaahi ilaahay bay ku dhaarteen wey shahidaa cinda anabiyi billaah yacni muxuu ahaay dhaar bay noqotaa dhaar bay noqotaayo fa shahidaa cinda annabiyi billaah ilaahay waxay ku qireenoo ay ku dhaarteen wa ah, waa kii fii suurati nuur eh, aayadihii licaanka ku soo laga cabiray hahaadaa laga cabiray meeshii dhaar laga cabiraha shahaadaa laga cabiray bimacnaha ayib waxay ku dhaarteen labadoodu oy nebiga agtiisa qireen la ahalla in uu dhashay alhilaalu bishii inay dhalatay amsi shalay cashiyatan galabnimo ah, yacni inay bishii dhalatay oo bishii ay dadkii yacni e, arkeen oo weliba ay arageeda ku sawdeeyeenoo ay isu sheeg arageeda araggeeda shalay galabnimadii buud fa amara markaasuu amray rasuululahi rasuulku wuxuu amray sal annaasa dadkii an yuftiruu inay afuraan ayib rawaahu axmed wa abu daawuud kadalika cabdirasaaq iyo daaraqutni iyo bayhaqi iyo tabaraani baa soo saaray sanadkiisa xadiidku waa saxiix sida uu leeyahay alimaamu daaraqutni meel wuxuu ku leeyahay xasanun haabit meel kalena wuxuu ku leeyahay hada saxiix sidoo kale sanadkiisa waxaa saxiixinaya sheekh albaani wuu sugan yahay xadiidka wazaada wuxuu siyaadiyey abu daawuud fii riwaayatin riwaayo kale wuxuu ku siyaadiyey an inay soo kallahaan buu nebigu amray ilaa yani waxa way meeshay ku tukanayeen inay usoo kallahaan bimacnaa garoo e, bimacnaa markii uu ku yidhi shalay galabnimadii baan bishii aragnay ayuu nebigu dadkii amray inay afuraan ayna soo kallahaan oo salaaddii ciidda soo aadaan oo usoo kallahaan meesha xadiidkaana wuxuu muujinayaa kow in laba ruux oo markhaatiyo ah inuu nebigu sal lla lay wasalam furkooda cuskaday oo weliba u cuskaday afurka ramadaan in laga afuro iyo bishii shawaal araggeeda laba ninoo reebaadiyo oo qiray buu nebigu sal lla ley wasalam furkooda wax ku dhisoo dadkii ku afuriyey salaadiina lagu tukaday ayib saasuu faa'iidaynaya waxaa siyaadoo sidoo kale xadiiska laga qaadanaya dadka acraabta ah ee baadiyaha ka imaanaya in iyagana markhaati furkooda la cuskanayo haddiiba aan markaasi wax aan lagu ogayn diinxumo ah ama been ah aan markaa lagu ogayn waa acraab oo waa reebaadiya oo waxba ma kala garanayaan muxuu ahaay lagu cilayn maayo markhaati furkooda nebiga sal alla lay wasaslam khaasatan meelaha iyagu ka imaanayaan magaalada waxoogaa xagga aragga baadiyahaasaa inta badan kaga badan wacan cabdiraxmaan ibni zayd ibni khaaab annahu isagu khaaba wuu khudbeeyey fi lyowmi maalinkii alladii maalinkaasoo yushaku fiihi la shakinayo maalinka la shakinayo waa maalinka laga shakisan yahay bishii ma dhalatay mise ma dhalanin maalinkaasa yowmu shaki la dhaha maalinkaasuu dadka u khudbeeyey faqaala wuxuu yidhi alaa hooyay war hooy innii anigu jaalastu waan la fadhiistay wasaa'altuhum waan la weyddiistamay bimacnaa waxbaan isweyddiinnay wa wa innahum iyaguna xadauunii waxay ii warrameen anna rasuula allahi sal ly slm rasuul alle qaala inuu yidhi suumuu sooma liru'yatihi bisha aragtideeda darteed ku sooma wa afqiruu afura liru'yatihi aragtidiisa dartiina ku afura wansukuu cibaadaysta lahaa aragtida darteed ama aragtida ku cibaadaysta wa fa in qumma haddii la daboolo ama la qariyo calaykum korkiinna laydinka qariyo oo daruur ama wuxuun idinka qariso fa atimmuu dhammaystira alaaiina soddon dhammaystira fa in shahida hadday markhaati furaan shaahidaani laba markhaati muslimaani oo muslimiin ah fa suumuu sooma oo markhaati furkooda ku sooma wa aftiruu ku afura waxa wariyey axmed wannasaa'i walam yaqul muusan dhihin nasaa'i fiihi xadiidka dhexdiisa muslimaani muusan dhihin asagu lafdadaa muusan warinin sanadkiisu waa daciif lianna wuxuu ku wareegayaa nin la yidhaahdo xajaaj ibnu arta ah ayuu ku wareegayaa laakiin xadiidku waa saxiix likhayrihi xadiidka ka horeeyaa u markhaati kacaya kaa kale iyo kan ka dambeeya labaduba ayb muxuu faa'iidaynayaa wuxuu faa'iidaynayaa bisha habeenkii la filayay ama bisha shawaal ha noqoto oo tii lagu afurayay ah ama bisha ramadaan dhalashadeeda ha noqoto tii la soomayay ah habeenkii la filayay hadday qarsoonto oo la arki waayo oo markaa laba ruux oo muslima ay markhaati furaan inay arkeen aragtidaa iyo markhaati furkooda ku sooma oo ku afura waay xadiikanna wuxuu faa'iidaynayaa laba markhaatigood in la qabanayo kii horuu la mid yahy soo markhaatiga la qabanayo inuu laba yahay sidaasuu faa'iidaynaya sidii kii horoo kaleeto ayib waxaa kaloo uu ku daray xadiidkani muslimaani buu ku daray riwaayad axmed labada ruux ee markhaati furkooda la qabanayo la cuskanayo ee lagu soomi ama lagu afuri waa inay muslimiin yihiin mafhuumkana waxaa laga qaadanayaa gaal markhaatigiisa inaan la qabanayn oon lagumana soomayn laguna afurayn ayb wa can amiiri makkata maka amiirkeedii waxaa laga warinayaa alxaari ibnu xaaib ahaa qaala wuxuu idhi cahida ilaynaa wuxuu noo dardaarmay rasuululahi sal lay waslam oo nabigu nooga tegey an nansuka inaan cibaadaysanno liru'yati aragtida darteed inaan ku cibaadaysanno aragtida markay dhacdo bishii la arko inaan cibaadada galo qiyaamkii iyo soonkii ah fain lam narahu haddaanaan arkin annagu aanu indhaha saari weyn oo washahida ay qiraan shaahidaa oo washahida ay qiraan shaahidaa cadlin laba markhaatiyoo cadaalad ah shaahidan buu qoray laakiin sax maaha washahida ay markhaati furaan shaahidaa cadlin laba markhaati oo caadiliin ah ay markhaati furaan nasaknaa markaa waannu cibaadaysanaynaa bishahaadatihimaa labadaa markhaati furkooda darteed baan ku cibaadaysanaynaa oon ku soomaynaa oon ku samaynayna ayb rawa abu daawuud baa wariye wadaara quniyu wa qaala daara wuxuu yidhi haada kan isnaadun waa sanad muttasilun oo xidhiidhsan saxiixun oo saxiixa sidoo kale sheekh albaani baa laleeyahay yaa odhanaya sanadkiisu waa saxiix saddexdan xadiid waxaa iyagana qabsaday a'immada qaarkood oo yidhi markhaatiga lagu soomaye lagu afurayo aragtidiisa laba ruux waa inuusan ka yaraanin laba ruux inuusan ka yaraanin waana ra'yiga imaam maalik lay ibnu sacad awsaaci hawri iyo shaafici fi axadi qowlayhi saasay qabaan hadduu hal nin oo muslima keliya sheego warkiisa la qaadan maayo sheekhu ha noqdo caadil ha noqdo wuxuu doonay ha noqdo maxaa saddexdan xadiis baa waxay dhaheen laba markhaati marka masalada garanaya a'immadaa isku khilaafsan waaye labadii xadiidee hore waxaa cuskaday halka markhaati qolada qabta waana soo sheegnay saddexdan xadiisee ka dambaysana waxaa cuskatay qolada qabta labada markhaati qabta saasaa marka la isugu khilaafsan masaladu waxay u xoog badan tahay inaynan axaadiistu iska hor imaanaynino hal markhaati haddii la helo oo lagu kalsoon yahayna waa la cuskan ka badan haddii la helana waa la cuskan axaadiistuna iskama hor imaanayso hadday la qadaraba inay iska hor imaanayso iska hor imaadkeedu waa waxa loo yaqaano tacaarudu almantuuq waalmafhuum saddexdan xadiidee dambe waxay sheegeen laba ruux in markhaatigooda la qabanayo hal ruux inaan markhaatigiisa la qabanaynin mafhuum bay kugu tusayaane mantuuq kuguma tusayaan xadiidkii ibnu cumaree baabka u horreeyeyna halka ruux markhaatigiisa in la qabanayo wuxuu kugu tusayaa bimantuuqihi waalmantuuqu muqadam cala almafhuum wa sida yani waxa usulfiqiga muqararka ku ah saas daraaddeed sida raajixa iskama hor imaanayso si kalena waa loo dhigi karaayo waxaa la leeyahay axaadiistani mafhuumkeed dilaa mafhuumkeedu waa mafhuumulcadad oo haddii laba la yidhi hal xukumka uma diidayso mafhuumulcadadna cinda kaiirin min alfuqahaa walusuuliyiina hayr muctabar waay adiga siyaabahaasaa laysu waafajin cala araajix hal ruux waa la qaban oo muslima oo caadil ah labana hadday laba gaadhaan waaba kasii fiicanta iyo ka badan macna sidaas weyaan ayb xadiidkan sidoo kaleeto kan amiiru maka alxaaris ibnu xaatib siyaado kaluu inoogu darayo wa shahida shaahidaa cadlin dadka hadalkooda la qabanayo markhaati furkoodu inay yihiin dad caadiliin ah halkaa marka waxa weeye ee qudaadda iyo xukaamta iyo madaxda muslimiinta iyo baa marka irida uga furan tahay oo cidda soo sheegtay hadday xaqiijiyaan inuu caadil uusan ahayn markaasi markhaati furkiisa waa la radinayaa waana meesha ay culimmada qaarkood ka soo geliyaan ha la dhaariyo marka qaarkood ataa qaar baa yaa mxuu ahaay arrintaa iyadaa mxuu ahaay fatwoonayo waxay leeyihiin si loo ta'kiidiyo ixtiyaad iyo dadaalla loo sameeyo laakiin masaladaa dhaarintu ma fududa baabu maa jaaa wuxuu yimid baabu yaha fii yowmi alghaymi maalinta daruurta iyo washaki shakiga maalintiisa maalin kii bisha la filayay ama shawaal ama ramadaan baa la filayay dhulkiiba daruur baa isku geedaantay maalinkaa maalin shakiya la yidhahda marka waa maalin bisha dhalashadeeda la filayo ayadoo la filayana waa la arki waayo oo way qarsoontay haddii ay meesha ay ay samadu bannaan tahay oo ayna daruuro iyo yani wax weeyaan wax qariyo lahayn oo markaa la arki waa yowmu ma laakiin yowmu shaki inta badan waxay noqonaysaa daruur ama aad ama waxbaa fuulay meesha habeenkaana habeen la filayay ahayd habeenkaasaa waxaa la yidhaahdaa yowmu shaki ama leylatu shaki baa la la soomaya way marka mise la la samaynaya can ibni cumar radi allahu tacala canhuma can rasuuli illahi sal lay slm rasuulka waxaa laga warin qaala nabigu inuu yidhi idaa goortii ra'aytumuuhu aad aragtaan fasuumuu sooma waidaa goortii ra'aytumuuhu aad aragtaanna fa aftiruu afura fa in qumma haddii la qariyo calaykum korkiinna oo idinka qarsoonto faqduruu qadara lahu isaga u qadara tiradii uu ahaan jirto bishu u badnay u qiyaasa marka u qadara faqdiruu iyo faqdiruu la xarakayn karaa ahrajaahu xadiidka bukhaari iyo muslim baa wariyey humaa labadoodaa wariyey wاnnasaa'iyu nasaa'i iyo ibnu ayb faqduruu lahu yani aragtidiisa ku sooma aragtidiisana ku afura maxaa laga wadaa aragtidiisa ku sooma ma kulligeen inaan wada aragnaa aragtidiisa ku afurase ma kulli dadkao dhan ay arkaanba ya maya haddaan soo maraynay aragtida ku sooma iyo ku afura hal idin ka mida hadduu arko oo markhaati fura waa kaan soo marnay laba hadday arkaan iyada hadalba kuma jiraba marka qacan waxaa laga wadaa qaar idinka mida hadday arkaan baa laga wadaa leanna khitaabka ummadda u dhacaya ee la leeyahay haddaad aragtaan kulligood inay wada arkaan waa waxaan suuroobi karinba saas daraaddeed waxaa laga wadaa ru'yatu bacdihim qaar oo muctabar ru'yadoodu ay tahay hadday arkaan mid calaa qawl iyo laba calaa qawl iyo wixii ka badan taan soo marnay hadda fain qumma calaykum faqduruu lahu uqadaradaas jumhuur salaf wlkhalaf waxay leeyihiin waxaa laga wadaa uqadara bimacnaa soddonkii dhammaystira bishu inay soddon tahay sidaa qadara oo ugu talagala waana sida saxda ah riwaayaadka kale diya alfaadda xadiiskaas sii caddayn doonta oo soddonka dhammaystira in laga wado macnaha ayb alimaamu axmed baa isaga waxaa laga soo guuriyaa inuu yidhi faqduruu lahu ay qadiruuhu taxta saxab haddiiba haddaad maalinka habeenkaad sugaysaan weydeen oo daruuri ay idinka qariso waxaad qiyaastaan inay bishii daruurta hoosteeda ku jirto saas daraaddeed sooma faqduruu lahu marka habeenkaa habeen shakiga waa la soomi sidaasaa laga wariyaa imaam axmed inuu ku fasiray waase tafsiir aan saxsanayn nin la yidhaahdo ibnu shurayj iyo ibnu qutayba ayaa labadoodana waxaa laga wariyaa inay iyaguna ay ka sugan baan inay ku fasireen qadiruuhu bixisaabi almanaasil dayaxa iyo meeluhuu dego iyo xisaabta manaasishiiyo falagga intaad la aadaan halkaa ka qadara bishii inay dhalatay inaysan dhalannin ayadana waa tafsiir baciid ah tafsiirka ibnu shurayj iyo ibnu qutayba iyo isagana waa tafsiir marduudaho faqduruuda waxa weeyaan soddon u qiyaasa wa alfaadda soo socotaana caddayn doonta wa fii lafdin lafdi kale waxaa ku sugan ashahru bishii tiscun wacishruuna sagaaliyo labaatan weeye leylatan oo habeen ayib way noqotaa baa laga wadaa ee laazima inay noqoto ayib inay noqoto ay ashahru takuunu tiscun waishruuna leyla way aw yakuunu falaa tasuumuha sugmina xataa tarowhu ilaad aragtaan fain qumma haddii la qariyo calaykum korkiina laydinka qariyo faakmiluu dhammaystira alciddata tirada dhammaystira faqduruu lahu maxaa fasira hadda lafdiganaa fasira sooma faakmiluu dhammaystira alciddata dhammaystira qadarada la leeyaha taa iyo dhaawe soddonka dhammaystira ayib rawa lbukhaariyu bukhaari baa wariyey ayb wa fii lafdin lafdi kale waxaa ku sugan annahu isagu dakara wuxuu sheegay ramadaana ramadaan buu sheegay nebigu sal lay slam faqaala markaasaa wuxuu yidhi ashahru bishu haakada waa sida wahaakada waa sida wahaakada waa sida uma caqada wuxuu guntay ibhaamahu suulkiisa fi aaliai midda saddexaad buu suulka laabay bimacnaa bishu waa sidaas bimacnaa yacni labada gacmood oo farahooda laysa saaray sacbada laysa saaray ee tobankoodii farood baa sidaa laysu saaraya ashahru haakada waa toban wahaakada waa toban kale wahaakada oo suulka la laabayna waa sagaal saas man ishaaru ku tiri ishaaru ku cadday macnaha marka bishu sagaal iyo labaatan wey isagoo yidhi kale ka dhiganta ayb uma caqada waa gunto wuu laabay weye ibhaamahu suulkiisuu laabay fi aaliai midda haakadaada saddexaad waa ayuu suulka laabay si ay sagaal u noqoto markaasaa wuxuu idhi suumuu sooma liru'yati aragtidiisa ku sooma wa aftiruu afura liru'yati aragtidiisana ku afura fain humma haddii la qaryo calaykum korkiinna faqduruu qadara aaaaiinaodoqadara rawahu muslim baa wariy waa laysla ogolyahay culimmadu iskuma khilaafsanaa bishu inay soddonna noqoto sagaaliyo labaatanna noqoto laakiin waxaa la ijmaacoo laysku waafaqsan yahay sidoo kale inayna sagaaliyo ka yaraanin sagaaliyo ka yar bil maaha soddon ka badaninna waa ijmaac oo soddon sinaba ugama badan karto bishu labadaasay ku wareegi marka marba sibay noqota wa fii riwaayati riwaayo kale waxaa ku sugan annahu nebigu qaala inuu yidhi innama ashahru bishu tiscun wa alfaaddaa waxaa laga qaadanaya leeyihiin culimmada qaarkood bishu waxay u badataa saxsodonna waa noqotaa sagaaliyaaaaanna waa noqotaa laakiin waxay leeyihiin waxaa laga fahmayaa inay inta badan ay sagaaliyaaaaannoqoto ayb inama ashahru bishu iuuuna wey ee falaa tasuumuu ha sawmina xataa tarawhu ilaa ad aragtaan walaa tuftiru afurina xataa tarawhu ilaa ad aragtaan fain qumma haddii la qariya calaykum korkiinna qadara lahu isaga u qadara rawahu muslim baa wariyey wa axmed wazaada axmed wuxuu wariyey qaala naaficu naafic wuxuu yidhi axmed intan uu ku daray xadiiska markuu wariyey qaala naaficu naafic wuxuu yidhi naafic waa mawla bnu cumar saxaabiga xadiidka warinaya mawlihiisii wa ayib qaala naaficu naafic wuxuu yidhi wa kaana wuxuu ahaa cabdulaahi cabdulahi bnu cumar wuxuu ahaa idaa goortii yawman oo maalmood markay shacbaan tagto yabcau mid dira ayuu ahaan jira man yanduru cid fiirisa markay dhammaato ayuu dadka diri jiraoo dhihi jira warba bishii soo raadiya fain ra'aa hadduu arko fadaaka waa kaas bimacnaa waa iska marka haddii la soo arko waa la soomi wey wain lam yara hadduusan arkinna oo walam yaxul ayna teedin duuna mandarihi araggiisana aynan teedin oyna celinin saxaabun daruur walaa qatarun iyo boodhtoona bustakacda layidhahda buskacdayna aynan qarinin daruurina ayna qarinin lana arki waayo asbaxa markaa wuu waabariisan jiray muftiran asagoo afuran ama wuxuu ahaan jiray mid afuran markaas waxa weye daruurna ma qarinin ceeryaamana ma jirto bus kacsanna ma jirto cirkii waa bannaanye waana la arki waaye marka wuu iska afuri jiray sodonka markaa de waa lanagu dhammaystiraya ayb wa in xaala hadduu teedo oo uu qaryo duuna mandarihi araggiisa bishii in la arko haddii ay teedo celiso saxaabun daruur aw qatarun ama bus kacsan asbaxa marka wuu waabariisan jiray saa'iman isagoo sooman habeenkii la filahayay haddii dhulkiiba ay daruur iyo bus iyo ceeryaamiyo isku geedaanto oo la arki waayo marka habeenkaa shakiga ah wuxuu ka soo qaadi jiray inay soon tahay oo dadaal ahaan buu marka u soomi jiray maalinkaa marka waa soomi jiray waxay daliilu tahay cabdulaahi bni cumar radi allahu tacaala canhu inuu qabay maalinka shakiga in la soomayo maalinka waan u tegi doona masalada idaa shak oo markaasi bishii ma dhalatay mise ma dhalanin ayna kala caddayn dhulkiina daruuro iyo wax qariyeen maalinkaa isaga ama habeenkaa way soomi jireen cabdullahi bn cabbaas ibnu cumar wuxuu ka mid raggii soomi jira kligiina mhe saxaabo bay ka sugantay masaladaa u tegi doonaa xadiiskeeda macna ayb وcan abi hurayrata radi allahu tacala canhu wuxuu uhi qaala rasulu lahi sl lay wuxuu uhi suumuu sooma liru'yatii bisha aragtideeda wa aftiruu afura liru'yatii aragtidiisa ku afura fain ubbiya haddii la qariyo calaykum korkiinna laydinka qariyo fa akmiluu dhammaystira ciddata shacbaana shacbaan tiradeeda dhammaystira rawahu lbukhaariy waa wariyo muslim wa qaala wuxuu yidhi fain qubbiya haddii la qariyo calaykum korkiinna facudduu tiriya tiriya qubbiya iyo ummiya iyo umma intuba waa isku macno ya muxuu yidhi abba mini qore ubbi ya ubbiya ah, waay fain ubbiya calaykum dee laydinka qariyo wa fii lafdin lafdi kale waxaa ku sugan suumuu sooma liru'yati aragtidiisa fain qumiya haddii la qariyo calaykum korkiinna facudduu tiriya alaaثiina tiriya raa waxaa wariyay sanadkiisu waa saxiix calaa sharti shaykhayn ayb wa fii lafdin lafdi kale idaa goortii ra'aytum aad aragtaan alhilaala bisha haddaad aragtaan fa suumuu sooma waidaa goortii ra'aytumuuhu aad aragtaanna fa aftiruu afura fain humma haddii la qariyo calaykum korkiinna fa suumuu sooma aaaiina yowman sodon beri markaa sooma rawahu axmed wa muslim wabnu maajah wanasaa'i wa fii lafdin lafdi kale waxaa ku sugan suumuu sooma liru'yati aragtidiisa wa aftiruu afura liru'yatihi fain humma haddii la qariyo calaykum korkiinna fa cudduu tiriya tiriya uma kadibna aftiru afura soddon kadib meel loo sii wadayo ma jirto ama bishii ha la arka mayaan la arkina soddonba haddii la dhammaysto wabilahi towfiiq ha iska maqnaato haddii rabto rawaaxa wariye axmed baa wariye watirmidiyu iyo tirmidi wasaxaxahu tirmidi waa saxiixiyey kadalika waxaa wariyey xadiidkan shaafici baa wariyey ibni xibbaan iyo daara qutni sanadkiisu waa xasan haddii bishu qarsoonto in aan la soomaynin bal soddonka la dhammaystirayo sidaasay ku wada caddahay waana madhabu jumhuur ulculamaa jumhuur ulfuqahaa sidaa ayay qabaan baabkii hore waxaan soo dhaafnayoo inaan baraarujiye aan rabay markhaatiga halka markhaati ma ku filan yahay mise labaa lagama maarmaan alla waa ramadaan bilashadiisa waa amaa shawaal ayada waxaa loo badan yahay laba ka yar la cuskan maayo laba ka yar oo maxaad ku kala duudeen waxay leeyihiin axaadiistani horta waxay ku soo arooraysaa ramadaan soonkiisa aragga ramadaan bay ku soo arooraysaa amaa shawaal axaadiistu kuma saabsanay waa mid waa midda labaade ramadaanka soomiddiisa inta badan naftu ku degdegi mayso laakiin afurka oo in ramadaan laga afuro ah xadu nafsi baa ku jirta mar hadday xadu nafsi ku jirto hala adkeeya meesha iyada ah. laakiin soomiddu naftu dheef ka heli mayso ilan cuntadii bay ka istaagaysaa mogta marka waxaa dhici karaysa meesha iyada waxoogaa inay soo gasho axaadiistuna waxay ku saabsan leeyihiin aragtida ramadaan halkaasay jumhuurtu marayaan laakiin abu thawr nin la yidhaahdo iyo ibnulmundir iyo shawkani iyo bacdu ahlilcilmi baa waxay qabaan labada bilood in la kala qaado daliil ma leh shaahid sida tan loo aqbalay ya tanna shaahiidkeeda loo aqbalay saasaadna mootaa daahirka axaadiista in laga faa'idaysan lanna khabarulwaaxid yani waa muctabar fii mawaarid shariica saas manaa hal ruux warkiisa oo muslim ah mawaaridda shareecada waa muctabaroo waa la qabanaya marhaati furkiisa nay sidoo kaleet w manaa sida qaalibka allahuma mawaadicla soo istinooda mooyaane an ibni cabaasin radi allahu tacala canhuma qaala wuxuu idhi xaadiista dhammaanteed waxaa maalinta la shakisan yahay inaan la soomaynin waana u tegi doonnaa wacan ibni cabbaasin radi allahu tacala canhuma qaala wuxuu yihi qaala rasulu llahi sal ly wuxuu yidhi suumuu sooma liru'yatihi aragtidiisa darteed ku sooma wa aftiruu afura liru'yatihi aragtidiisa bishii baa laga hadlaya bisha araggeeda darteeda ku afura fain xaala hadduu teedo baynakum wa baynahu bisha iyo idinka dhexdiinna saxaabun daruur hadday teedo oy aragtidii diido idinka celiso fakamiluu dhammaystira alciddata tirada dhammaystira walaa tastaqbiluu ha qaabilina ashahra bisha ha qaabilina istiqbaalan qaabilid walaa tastaqbilu shahra istiqbaalan waxaa laga wadaa bimacnaa soon ha ku soo dhowaynina ah, inaad tidhaahdo maya bishii sooma soo gelayso aniga waxa weeyaan intaan eh, afurnaan laha oo maalin ramadaan i dhaafi lahayd ee muxuu ahaayey maalin shawaal aan soomo ixtiyaatan marka bishu markay soo socoto maalinkii labada beriya ka horraysa inaad soon kaga hor tagto soon ku soo dhowaysaa istiqbaalka laga wada ayb qayd bay leeda way soo socota waxaa wariye axmed baa wariye wanasa'iy wtirmidi bimacnaahu xadiiku macnaha wasaca uguna saxiixiyey kadalika waxaa saxiixiyey sheekh albani wuxuuna ka soo guurinaya xaakim iyo dahabi intuba inay saxiixinayaan xadiika wa fiihi dhexdiisa waxaa ku sugan xadiika fii lafdi nasaaiyi nasaa'i lafdigiisa waxaa ku sugan faakmiluu dhammaystira alciddata tirada oo tiradee ah ciddata shacbaana shacbaan tiradeeda dhammaystira soddon ka dhiga rawa waxaa wariyey min xadiii abi yunusin rawaahu wuu wariyey nasaa'i min xadiii abi yunus can simaakin can cikrimata can cikrimata waa mudaribah oo dacfi baa ku jira laakiin xadiiklafdigiisa hore shucbaa ka warinaya oo waxyaalaha xoojinayay ka mid taho idiraabka ee mxuu ka saaraya shaahidna wuu yani xadiis kale marhaati ka wacaysa iyo alfaad wa fii lafdin lafdi kale waxaa ku sugan laa taqadamuu buu nabi uri sal ha kala hormarina ashahra bisha bisiyaami yowmin maalin soonkeed ha kala hormarina walaa yowmayni laba beri soonkoodna ha kala hormarina bishu intaysan dhaleen maalinka ka horeeya bisha iyo maalinka ka sii horeeya labadaa beri soon yani ha oo bisha ha kala hormarina ilaa an yakuuna inuu yahay mooye shay-an shay oo yasuumuhu uu soomi jiray axaduku midkiin soon aad soomi jirtay inuu ku soo hagaaga mooye oo caado kuu ahaan jiray oo maala wuxuu noqon karaya maalinkii bisha shacbaan u dambaysay ramadaanna la filayay ayaa bishii la waayay markaasaa waxay ku soo hagaagtay khamiis aad soomi jirtay ama isniin caada kuu ahayd bay ku soo hagaagtay marka soon aad soomi jirto caada kuu ahaa hadduu noqdo dhib male marka waad soomi marka saasaa laga wadaa macnaha waana macnaha hadda laga wado laa tastaqbilu shahra istiqbaalan maalinkaa iyo maalinka ka horeeya ayaa la diidanya walaa tasuumuu ha soomina xataa tarawhu bisha ilaa aad aragtaan uma kadibna suumuu sawma xataa tarawhu ilaa aad bishii kale aragtaan in xaala hadduu teedo duunahu sokodiisa hamaamatun hadday daruuri teedo oo daruuri ka soka marto oo araggii ay diiddo fatimuu dhammaystira alciddata tirada dhammaystira uma kadibna soddonka markaad dhammaysaan afdiruu markaa afurade soddon wax ka dambeeye ma lehe rawa abu daawuud baa wariyey waxaa saxiixinaya tirmidi ibni xibbaan xaakim iyo dahab iyo sheekh albaani intuba way saxiixinayaan ayb wacan caaishata radi allahu tacala canha qaalad waxay tidhi kaana wuxuu ahaa rasulullahi sal lay slam rasuulku waxaa mid iska ilaaliya min hilaali shacbaana mid iska xifdiya min hilaali shacbaana shacbaan bisheeda maa laa yataxafaduhu si uusan isaga xifdiyin min hayrihi shacbaan hayrkii yasuumu wuu soomi jiray liru'yati ramadaana ramadaan aragtideeduu ku soomi jiray fain qumma haddii laga qariyo calayhi korkiisana cadda wuu tirin jiray aaaiina yowman sodon beri uma kadibna sama waa soomi jiray rawahu axmed baa wariyey wa abu daawuud wadaara qutni wa qaala wuxuu idhi isnaadun xasanun saxiix waxaa kaloo saxiixiyey ibnu jaruud ibni xibbaan daaraqutni xaakim dahabi sheekh albani calaa sharti muslim ku saxiixin wakadalika ibni xajar baa saxiixinaya ayib axaadiistaasoo dhan maxaa kuwan soo socda wacan xudayfata radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yihi qaala rasuulu lahi sal lay slam rasuulku wuxuu yidhi laa taqadamuu ha hormarina ashahra bisha ha ka hormarina wey xataa taraw ilaa aad aragtaan alhilaala bishii ilaa ad aw amase tukamilu aad dhammaystirtaan alciddata ama tirada aad dhammaystirtaan soddonkaa wey uma kadibna bisha markaad dhammaystirtaan suumuu sawma xataa taraw ilaa aad aragtaan alhilaala bishii kale ilaa aad aragtaan ow amase tukamilu ama aad dhammaystirtaan alciddata ramadaan tiradeedoo soddon inaad dhammaystirtaan mooye rawahu abu daawud baa rowe nasaa'i waxaa saxiixiyey ibnu xibbaan daara qutni bayhaqi ibnulqayim iyo sheekh albaanina calaa shardi shaykhayn buu ku saxiixinay axaadiistaasoo dhan waxaa laga qaadanayaa habeenka daruurtu jirto bishana la filayo ramadaan baa la filaya daruur baana timid ceeryaamaa timid waxba waa la arki waayo habeenka waa habeenka leylatu shakiga la dhaho maalinkeedana yowmu shaki baa la dhahaa axaadiistaasi dhammaanteed waxay faa'iidaynaysaa la soomi maayo taxadar ahaan waan taxadarayaa oo anugu waan iska soomayaa maya waxay faa'iidaynaysaa maya waa maalin shakiya waana la afurayaa oo soddonkaa la dhammaystirayaa ilaan waxaa la yidhi haddii laydinka qariyo ama daruuri ay qariso ama wuxuun ay qariyaan sooma miyaa la yidhi mise tirada dhammaystiraa le tiradadhasoddonka dhammaystira le habeenkaas ha soomine ee soddon ku dhammaystira aan ammaar bni yaasirin qaal wuxuu hi man saama ruuxii sooma alyowma maalinka alladii maalinkaasoo yushaku la shakinaya fiihi dhexdiis maalinka la shakinayo ruuxa sooma faqad casaa xaqiiqe wuu caasiyey abulqaasim ayuu caasiyey muxamadan buu caasiyey sal allahu alayhi waaalih wasalam waa nabiga kunyadiisabulqaasim rawa hamsatu shantii baa warisay ilaa axmeda axmed mooye wasaxaxahu waxaana saxiixay xadiidka atirmidiyu wa huwa xadiiku lilbukhaariyi bukhaari buu u sugnaaday tacliiqan yani isagoo tacliiqiyey ah, tacliiqa waa in xadiidka sanadkiisa xagga hore wax laga jaro meesha uu sanadkuba ka bilaabanayo ayuu goyntu ka bilaabanaysa ninka sanadka ugu horeeyaa la goynaya ama labaa la jaraya ama saddex baa la jaraya ilaa saxaabigaa la goynaya saxaabigaa la soo reebaya ama saxaabiga la jaray sanad goynta inqiaacu hadduu ka bilowdo bilowga sanadka tacliiq baa la iyo khayrkii baana aad u isticmaala marka bukhaari baa xadiiska uu wariyey laakiin isagoo musnad ama mawsuula ma warinina isagoo mucallaq u oo sanadka xagga hore uu ka jaray macnaha xadiiku waa xadiis saxiix sidaa tirmidi u saxiixinaya sidoo kale waxaa saxiixinaya ibni xibbaan iyo taara iyo xaakim iyo dahabi iyo sheekh albaaniba way saxiixinayaan xadiidkan culimada qaar ka mida ah waxay ku cilleeyeen wuxuu mawquuf ku yahay yani cammaar ibnu yaasir ilaan wuxuu yidhi wuu caasiyey abalqaasim laakiin sida jamaahiirtu ay qabaani waxa weeye nebiguu caasiyey ijtihaad kuma dhihi karo cammaar sidaas daraaddeed xadiidku waa marfuucun xukman saas manaa leanna waxay yidhaahdaan haddii saxaabigu intuu xadiid sheego xadiidkana uu cuquubo mucayan ah cuquubo khaasa uu yidhaahda cuquubadaasaa ku dhacaysa hada mima laa majaala lahu fi ra'yi mima laa majaala lira'yi fiih waa waxaan ijtihaadiya ra'yigu geli karin waay qacan markaa naqli umbuu ku haya yani waxa weeyaan nebiga umbuu markaa ka haya saasuu marka marfuucu ku noqonaya marka xadiisku waa sugan yahay wuxuuna faa'iidaynayaa maalinka la shakisan yahay waa maalinka aan sheegnay waa maalinkaa bisha in la arka la filayey laakiin daruuri qarisay oo inay dhalatay iyo inayna dhalanin la kala garan waay wax sheegana la waayo maalinkaasaa yowmushaki la yidhahda in la soomona waa isyaan iyo dembi xadiidkani nas buu ku yahay axaadiistii kalena way faa'iidaynayseen soo marnayo maalinkaa in la afurayo oo soddonka la dhammaystirayo iyaduna caddaynaysa sidaasina axaadiistu faa'iidaynaysa waa madhabuljumhuur culimmada badankood baa sidaa qaba jamaaca laakiin saxaabada ka mid iyo taabiciinta ayaa waxay ku tageen habeenkaa maalinkaa shakiga waa la soomi bay dheheen ayib baana sidaa maray fi riwaaya in la soomayo maalinkaa isaga waana ra'yi laga xoog badan yahay badan baa laga soo gurinaya taabiciin iyo bacd alfuqahaa laakiin waa ra'yi laga xoog badan yahay aahirka waa diidan yahay saasay macnaa ayb baab اlhilaali ida ra'aahu ahlu baladin hal yalzamu baqiyat اlbilaadi sawm waxaa mudan dadka qaarkood yowmu shakki waxay u yaqaanaan oo faham aan saxsanaynah bishii waa la soo sheegay baled bilaadda muslimka abaa sheegay dad ku qanacsan aragtida guud ee caalamka meeshii laga arkaba inay ku soomaan ooy ku afuraan ra'yigaa ku qanacsan baa sidii qaatay soonkooda maalinkaa ay soomeen yowmu shaki ma ah yowmu shakiga waxaa la yidhaahdaa haddiiba bishiiba wax soo sheega la waayo cirkuna qarsoomo laakiin haddii bishii la soo sheego oo cidi soo sheegto ciddaas soo sheegtay warkiisa ma la qaadan mise la qaadan maayo in laga doodo mooye yowmu shaki ma geli karo axaadiisu yowmu shakina in loo deliishado waa qalad mafhuumkaasi fahm saxsan maaha ayb baabulhilaali bishii buu baab u yahay idaa goortii ay arkaan ahlu baladin dad wadan degan ama dhul degan hal yalzamu ma ku laasimayaa baqiyat lbilaadi dhulka intiisa kale dadka degan ma ku laazimaya alsawmu soonkii ma ku laasimaya dad dhul deggan baa bishii arkay aragtidoodaasi dadka dhulka intiisa kala deganee arlada kala deganee aragtidoodaasi ma ku laasimaysaa inay qaataan oy ku soomaan mise beled walba aragtidiisuah khaas u ah mas'aladu waa masaladaas bimacnaa aragtida ilaan waxaynu soo marnay xadiiskii nebiga aragtida ku sooma kuna afura ijmaacan inaan laga wadin ruux walba ha arko soo ma laakiin waxaa laga wadaa qaar muslimiinta ka mid a hadday arkaan ayib qaarkii arkay ee beledka ka arkay beledkay joogaan inay ku soomayaan waan soo marnay laakiin beledkay joogaan meel aan ahayn aragtidoodii iyagu ay arkeen iyo markhaati furkoodii inay qaataani ma ku qasban yihiin mise qoladaasina aragtidooda inay sugaan waa an quraybin waxaa laga warinayaa ana umma alfadli gabadha leeda umulfadli ayaa bacaathu dirtay ilaa mucaawiyata mucaawiya uu dirtay bishaami meesha shaam layidha mucaawiyo shaam joogay uu dirtay shaam waa dhulkan muxuu ahaayey hadda suuriya iyo filistiin iyo urdun iyo dhulkaasaa shaam laysku yidhaahdaa muntiqadaasba waxaa la yidhahdaa shaam la yidhahda marka mucaawid bin abi sufyaan radi allahu tacala canhu ardaa uu muslimiinta u ahaa boqorka u ahaa oo sannadkii afartanaad wixii ka dambeeyeyba waa kii laysku waafaqay oo laysku raacay khilaafadiisa waxaan u jeedaa caasimadda madiinana uma soo rarin makana weligeedba ma noqonin halkaa iyo dhulkuu joogay buu caasimaddu ahay caasimaddu xaggay ahay marka mucaawiyo xagga jira baa waxaa u dirtay nin kale qurayb umulfadli baa u dirtay oo hawl bay uga dirsatay fa qaala wuxuu yidhi faqadimtu waan imid buuhi ashaama shaam baan imid madiinuu ka tegaya markaa meesha uu ka ambabaxaya umulfadli ay ka dirayso waa magaalada madiina faqadaytu waan guday faqadimtu shaama shaam baan tegey buuhi faqadaytu markaasaan guday xaajatahaa danteedii baan guday dantay ii dirtay bay mucaawiya iiga dirtay baan u soo qabtay buui wastahalla waxaa dhashay calaya korkayga ramadaanu ramadaan baa ii dhashay buui anoo shaam joogaa ramadaan ii dhashay wa ana anigoo bishaami shaam ku sugan anoo shaam joogan weli ka soo ambabixin bay bishii meesha noogu gashay fara'aytu waxaan arkay buuhi alhilaala bishii baan arkay leylata aljumucati habeenkii jumcadu soo gelaysay uma kadibna qadimtu waxaan imid buu idhi almadiinata magaalada madiinaan imid fii aakhiri shahri bisha aakhirkeedii ilan waa loo kala lugaynay bilku dhowaad baa loo kala socon markuu soo ambabaxay suu u soo u rogaynahayay baa bishiioo gebagababa ku dhow baan magaaladii madiina soo gaadhay buui fa sa'alanii waxa i weydiiyey buuhi cabdulahi baa i weydiiyey kadibna dakara wuxuu sheegay alhilaala bishii buu sheegay su'aal buu weydiiyeoo bishii buu sheegay fa qaala wuxuu yidhi mataa goorma ayaad ra'aytum aragteen alhilaala bisha reeshaam haddaad tihiin waad la joogtay bisha goormay arkeen habeenkee faqultu waxaan idhi ra'aynaahu waxaanu aragnay leylata aljumucati habeenkii jumcada ahayd faqaala wuxuu idhi anta adiga miyaa ra'aytahu arkay maadaa indhahaaga ka qaaday qaalaqultu waxaan idhi nacam ha ha ana arkay wa ra'aahu nnaasu dadkiina waa arkeen keligay meahe dadka dhanba arkay ayib wa saamuu waana soomeen wa saama waxaa soomay oo kale mucaawiyata soomay madaxii muslimiintuna waa soomay oo dadkii o dhan baa qaatay anuguna waa arkay dadkuna waa arkay fa qaala wuxuu yidhi ibnu cabbaas anagu annagu ra'aynaahu waxaan aragnay buuhi leylata sabti habeenkii sabtida ahayd habeenkii sabtida soo gelays sabti iyo jumca iyo haddaad maqasho bimacnaa innaga agteenna fi shariica marka la yidhaahdo habeenka iyo maalinta habeenkaa horreeya habeenka iyo maalinta habeenkaa horreeya caawa maxay tahay ya khamiis bay tahay laakiin ingiriiska iyo gaaladu maxay u yaqaanaan arbacay u yaqaanaan dad badan marka fahamku ka wareeri oo waxay ku leeyihiin leylatljumaca iyo sabti iyo waxay u qaadanayaan fahamkan kale sax maaha leylatljumaca marka layidhi maalinta ka dambaysaa jumca habeenka horena waa jumca marka qolada reer shaam habeenkii jumcaday arkeen jumcadu soo gelaysa ree madiinana waxay arkeen habeenkii sabtidu soo gelaysay reer madiinaa dambeeya marka sooma sidaasaa loo kala arkay ayb laakinnaa ra'aynaahu waannu aragnay buuhi laylata sabti baannu aragnay falaa nazaalu ka suuli mayna buu yidhi ibnu cabbaas nasuumu inaannu soomayno ka suuli mayno xataa nukamila ilaa aan dhammaystirno alaaiina sodon ow amase naraahu aan ka aragno annagu habeen baanu dambaynay aragtida saas daraaddeed waanu wadaynaa ilaa bisha aan ka aragno ama soddon noo dhammaadaan ayb faqultu waxaan idhi buu idhi taktafi miyaadan ku kaaftoomaynin biru'yati mucaawiyata mucaawiye aragtidiisa wa siyaamihi iyo soonkiisa mucaawiya habeen jumcu arkay waana ku soomay tiisa miyaadan qaadanayn mise tan madiinaba soombaad ku kaaftoomi fa qaala wuxuu maya mucaawiye aragtidiisa qaadan mayna buui oo maxaa dhacay haakadaa sidaasuu amaranaa na amray rasuululahi sal lay slam saasuu rasuulkuna amray buu waxaa wariya xadiidka aljamaacatu baa warisay ila albukhaariya bukhaari mooye wabna maajah iyo ibnu maajah waa xadiid sugan waxaana daliishanaya culimmada qabta aragtida bilaaddu inay u kala duwanta oo qolo walba aragtidooda ay ku soomayaan kuna afurayaan aragti dadka midaysana inaysan jirin qolyaha sidaa qabaa xadiiskan daliishanaya oo waxay leeyihiin reer shaamna aragtidoodiibay ku soomeen kuna afureen ree madiinana aragtidoodiibay ku soomeen kuna afureen sidaasay marka masalada ku salaynayaan masaladu waa masalo khilaafiya waa masalo caan oo khilaafkeedu caan yahay ilaa waqti hore xilligii saxaabadii ka difaacaan bay ilaa hadda qowlka ugu xoog badan masalada jumhuurtuna ay qabaan xagga deliil ahaan marka la yidhahdaan ugu xooga badani waa qowlka dhahaya aragtidu waa mid meel haddii laga arkana cid kastoo aragtidaa ogaatay waa inay qaadato waxaana loo deliishanayaa axaadiistan hadda soo marnay faraha badnaydoo suumuu ru'yatihi aragtidiisa ku sooma yaa lala hadlaya ma gobol gooniyaa lala hadlaya yaa mise deegaan gooniya mise muslimiinta guud baa lala hadlaya muslimiinta guud baa lala hadlaya aragtida ku sooma kuna afura xadiiskaasi daahirkiisa ayay jumhuurtu deliishanayaanoo waxay leeyihiin aragtida meeshii laga arkaba inta kale waa inay ku soomaan madabka waa madhabka loo badan yahay qolyana waxay leeyihiin waa ra'yiga kaley leeyihiino waxay leeyihiin ma ahee baled walba aragtidiisuu leeyahay khaaska ah qoladaasaa markayse sii khilaafaysa oo waxaa la leeyahay haddaad tidhaahdaan aragtidu mid ma aha intee isku aragti ah intee baase aragtida ku kala duwan waxaad samaysaan daabid inta aragtidooda isku soomay isla soomaya iyo inta kala hadhaysa waxaa la yidhi kala fog iyo isu dhow baad dhahdeene kuwee isu dhow kuweese kala fog daabid u sameeyaa la yidhi meeshaa way meesha imaanaysa marka inay qaarkood yidhaahdaan kuwa isu dhow waa kuwa matlacoodu mid yahay matlaca bimacnaa yacni dayaxa iyo soo bixidiisa ama waxaan dhihi ahaay mxuu ahaaye eh, eh, mxuu bisha bisha dhalashadeeda markay dhalato inta isku aragtida noqon karta ee hal mar ay u soo wada baxdo kuwaasi waxaa la yidhaahdaa waa aragooda waa isku mid kuwa markay soo baxdo soo bixideeda aan hal mar wada arkinay ku kala dambeeyana ikhtilaafu lmataalic baa la yidhahdayo soo bixiddu waa ku kala duwan yihi marka inta isku matlac ah hal aragti bay leeyihin inta malaca ku kala gedisanna aragtida way ku kala gedisnaanayaan tayib waxaa la yidhi daabit cad oo la fahmi kara maaha ilaa maanta haddii la yidhahdo intee beled baa isku matlac ah nin xadidi kara ma jiro ilaan malacu inta badan wuxuu ku xidhan yahay dhulka sare iyo dhulka hoose dhulka sare ee koreeya aragtida waa uga dhow yahay dhulka hooseeye ee hoos jira dadka degani marka ikhtilaafulmaaalica marka la yidhahdo daabid la heli maayo laba balad oo isku dheggan baan isku matlac ahayn laba balad oo aad u kala fogna isku matlac bay noqonayaan wabitaali daabidkaasi khalal baa ku jira laakiin waxaa maray imaamu shaafici fii qowl iyo axmed iyo halkaasay marayaan waana masalada hadda culimmo fara badan ay marayaan oo ictimaadayaanoo sheekh ibn baas iyo ibn cuaymiin iyo culimmadan khaliij sidaasay ictimaadaan oo yani madhabkaasa agtooda raajix ka ah ikhtilaafu lmaaalic qolo kaleeto isla qoladaasa markii la yidhi bilaadda isku dhow iyo kala xadida waxay yidhahdeen masaafat lqasri bay dheheen bilaadda isu jira masaafat lqasri waa isku xugum masaafat lqasri mataqaana waa sideean kilomitr wixii aan intaa isu jirinna waa kala aragti oo markaas waxay noqonaysaa gaadhiso iyo dhadhaab baan isku mid noqonayn wajeeriya iskaba daa wartkeeda soo ma bal iskaba dhaafe nairobi iyo naykuru baan isku aragti noqonayn masaafatu lqasrina waa madhabka shaaficigaa ah, qawl ku jira wa qolo kaleetana taxdiid kale u sameey waxay dhahdeen ikhtilaafu alaqaaliin bay dhaheen gobollada sida shaam iyo xijaas oo kaleeto gobollada saasoo kaleeto ha lagu saleeyay dheh adiga waxaasoo dhan waa ikhtilaaf aan daabit rasmiyoo loo heli kara jirin xagga indibaadka waxaa ugu dhow ra'yiga horeo dhahaya in isku aragti la noqdo laguna saleeyo ciddii ogaata bishii in la arkay ha soonto ciddii aan ogaanin oo ogaanshuhu ka daaho oo dib ka ogaataay sida xadiidkani uu marayo aragtidiisaa dambuu markaa ku soconaya xadiikan markaan u nimaadno la xujaystay oo xadiika qurayb umulfadli qisadiisadiika cabdulahi bn amr qisadan marka la yidhahdo halaysdul taago kuma tusayso reer madiina markii bishu dhalanaysay reer aragtideeda intay ka war heleen oo habeenkii jumcaduba ku soo gaadhay inay diideen oo dhaheen reeshaam aragtidooda ku socon mayno ma saasaa maya laakiin waxaa xadiisku ku cad yahay ree shaam aragtidoodaa hor martay ree madiinana habeenkii ka dambeeyay arkeen ree madiina maba ayna ka warhelin aragtida ka hormartay iyaga maba ayna ka warhelin ilaa bishiioo gabagabaa mooye soma bishiioo sii dhammaanaysa ogaadeen in aragti tooda ka horraysa ay jirto xaaladaasoo kale waa sax aragtidooda dambay ku soconayaan ilaa ay bisha arkaan ama dhammaystiraan laakiin maslada hadda laysku haystaa ma aha maslada hadda laysku haysta waxa weeye bishii meel baa laga arkay waadna ogaatay in laga arkay waa laguu soo sheegay war anugu taydaan sugi miyaad oo aadba dhahdeed ma xadiiska kurayb haddana daliishan daliilkuuma aha xadiiska kurayb wuxuu daliilu noqon karaa dad aan ka warhelin kadibna habeenkii dambe un iyagu bisha arkay kuwa waxaa la dhihi aragtida idinka horraysa waxbaha cuskaninee tiina ku socdo sidaasaa marka xadiisku ku cadiyay waa midda labaadee cabdilaahi bni cabbaas markuu leeyahay sidaasuu na amray oo ree shaamtooda raaci mayno amarkii nebiga siduu ahaa iyo ma sheegin saas daraaddeedee culimmo badan waxay leeyihiin wuxuu tilmaamayaa nebigu na amray axaadiistan soo marnayoo suumuu liru'yatihi halkaa wey meeshuu ka wado na amray fahamkiisana weeye tan hadda uu sheegaye xadiidka uu tilmaamayo waa xadiidka suumuu liru'yatihi fahamkiisii buu marka sidan u fahmay fahamkana waa lagu khilaafay halkaana iyadana waa bushi kale wa saas daraaddeed xadiiskan in la deliishadaayey waxa loo deliishan karaayo waa mas'alo jus'i ah oo dad ogaanshahoodu dib dhaceen ah loo deliishan karaa amaa masaladan hadda ikhtilaafu lmaaalica iyo wixii ku saabsan iyo masaafatulqasriga iyo ikhtilaafu laqaaliim iyo ay fuqahada qaarkood mareen xadiidkan qurayb daliilu ma ah loo deliishadayna waa istidlaal fii hayri maxallihi masalada isku soo uruuriyao soo gebagabeeya markaad soo xooriso xagga daliil ahaan marka la yidhahdo xoog badan aragtida in la camimo xasab alcilmi iyo ogaashana lagu saleeyo haday ku soo gaadho ogaato xagga waaqica muslimiinta maanta ay ku nool yihiin marka la fiiriyana waxaa raajix noqonaya in beled walba oo nadaam ka jiro nadaamkiisa dadka ay raacaan agow hadda daliil ahaan masalaan rajaxan waaqica marka la yidhaahdana si kalan rajaxaynaa oo waaqica hadda muslimiintu ay yihiin hal nadaam iyo hal dawlad uma taliso soo ma dowlado kala gedisan baa u taliya dawlad walbana waxay rabtaa inay iyo iclaankeeda la madax bannaanaato isuma keeni karti war israaca ma kari karti sooma mar hadday sidaas tahay dawlad walba aragtideeda iyo iclaanka dawladdaasi shacabku ha raaco sidaasi waa sida sheekh sheekhalbaani oo masalada qaba uu qabo ibnu baazi ibnu cuaymiinna iyagu de ikhtilaafu lmataalic ku salaynayaan culimada sunnada marka la yidhaahdo waxay qabaan dowladda aad hoos joogto ama ha dib dhacdo ama ha hormartee iclaankeeda ka warsug ayadaana la soono la afur sidaa markay leeyihiin waxay ka wadaan litaqliil shuqat alikhtilaaf bayna almuslimiin muslimiinta khilaafkoodaa marka la yaraynayaa xaggaasayna mas'aladu maslaxadaa marka la fiiriyay dhanka iyo waaqica maanta ay muslimiintu ku nool yihiin dhanka marka laga fiiriya raajix noqonaysa dar'an limafaasid wa jalban lilmasaalix midnimada muslimiinta iyo ta'liifu lquluub iyo shaciiradu inay hal mar isla muuqata iyo dhanka marka la fiiriyo waaqica muslimiintana lagu dhisaay dhankaasi markan hadda sidan lagu nool yahay saasay u xoog badantah laakiin asalka daliil ahaan haddii aynan yani waxa weye hadda mafaasidani imaan lahayn ama waaqican inu jiri lahayn oo muslimiintu hal nidaam iyo hal maamul yeelan lahaayeen masalada raajixa daliilahaan marka waxay u xoog badan tahay ta hore oo ru'yada iyo aragtidu inay mid tahay daliilkaantaasaa xoog badan macnaha masaladu marka masale khilaafiya baabu wujuubi niyati min alleyli fi lfardi duuna annafli adiga si la yidhaahdaba ama ikhtilaafu lmataalic ha la cuskado ama aragtida mid ha laga dhigo saasa ruuxa ku qanacsanaado inta uun khilaafka la yarayn kara in la yareeyo haddii khilaafka la yarayn kari waayo sida muslimiinta maalan dhulalka aqaliyaadkaoo kale ku nool oo meelaha ay ku tira yar yihiin minoritiga ku yihiin ku nooloo kale haddii khilaafka la yarayn kari waayana calaa aqali taqdiir in lays nabadgeliyo oo ninkii dib dhacana oo saa ku qancana la nabadgeliyo ninkii hor hormaroo sidaa ku qancana la nabadgeliyo oon laysku xadgudbin taasi waa aqallu maa yuqaal waayo waxa ugu yar oo la dhihi karo wey laakiin waxaa khalad oo dembia ah in laysku xadgudbo mas'aladan oo masale caanahoo ilaa xilligaa khilaafkeedu isdaba yaalay a'immaduna sidaa ku kale aragti baddelan yihiin adiga waxaad tidhahdaa tanaa ila xoog badan iyo tanaa ila xoog badan saa doonta mar haddii laysu keeni karana dadka in laysu keeno mid laga dhigo haddii laysu imaan kari waayana in la kala nabad galo ugu yaraan oo muxuu ahaayey khilaafkan khilaaf muctabar ah oo jiri jiray weeye saa'iqa weeyaane sidaa lagu kala nabadgalo waa sida manaha inta ugu yaree in la helo loo baahan yahay niyati min alleyli fi lfardi duuna nafli wuxuu baabu yahay niyadu inay waajib tahay min alleyli habeenka qaarkii in la niyoodo fi lfardi soonka waajibka duuna nafli midka sunnada maya intaan waagu baryin qoraxdu markay dhacdo ilaa intu waagu gabrayeeyo wakhti ka inuu ruuxu soonka waajibka aan niyaysto inay waajib tahay kan sunnada ah laakiin habeenkii inaad niyada bariisiiso inaysan waajib ahayn oo maalinimo iska niyoon karto hadduu soonku sunnay ayib niyada laga hadlayo ee soonku iyo cibaadaadkaba badankood niyadu waxa weeyaan waa waa iraadat lqalb ama qasdu lqalbi ama casiibat lqalbi baa laydhahda waa doonitaanka qalbiga ama go'aanka qalbiga inuu qalbigu go'aansado inuu soomayo intaasaa niyada laga wadaa waana inta nusuusta ku sugan salafkana ka sugan amaa in carabka lagaga dhawaaqo nawaytu sawma qadin la yidhaahdo taasi waa ijtihaad culimmada qaarkood ka yimid waana arin aan daliil lahayn culimmada qaarkoodna waa bidacay leeyihiin maadaama ay shaygu cibaado yahay nasna uusan lahayn bidacay ku tirinayaan marka uun niyadu waa qalbiga maxaluha alqalb waa can ibni cumar radi allahu tacala canhuma can xafsata wuxuu ka warinaya um lmuminiin can nabiy sal lay wslam nabiga waxay ka warin annahu nebigu qaala inuu yidhi man lam yujmic ruuxii aan goynin asiyaama soonka oon go'aansanin wey qabla alfajri fajarka ka hor falaa siyaama lahu soon ma wax soona uma jiro intaan fajar ku dhalanin ruuxaan go'aansanin soon oo qalbigiisa aan go'aan ka gaadhin waay ayb aan niyoonin baa laga wadaa rawa alhamsatu shantii baa warisa waa xadiid saxiixa waxaa saxiixinaya ibnu khusayma ibnu xasmi sheekh albani kadalika xaakim iyo ibnu xajar iyo kayrkoodba way saxiixinayaan waa la cileeyey oo culimmada qaarkood waxay ku cilaynayaan xadiidka xafsa inuu mawquuf yahay waana mutaqadimiintii ragu badan abu daawuud tirmidi nasaa'i bukhaari waxay leeyihiin xadiiu xafsa waa xadii mawquufa ayb ah. ibnu xajarse wuxuu leeyahay cilada xadiidka lagu cileeyey waa cillo aan qaadix ahaynoon ceeb keenayn xadiidka xafsa waa xadiidka asalka u ah niyada habeenka soonka faradka ah in ay laasim tahay oy rukni tahay oo ruuxii ka tagaay soonkaa uusan u jirin waxaa kaloo kutusaya cumuumka xadiikii cumar fi saxiixayn inama alacmaalu binniyaat xadiikaa cumuumkiisuna waa faaiidaynaya waxaana qaba hadii niyada habeenkii ay ku dhaaftooda niyaysanin inaan soonkaasi kuu jirin waa madhabuljumhuur oo abu xaniifa iyo shaafici iyo axmed baa maraya ayb oo kala qaadaya soonka waajibka iyo midka sunna maalik laftiisa waa qabaa laakiin isagu soonka iyo waajibka ra'yi kalu ka leeyahy wa can caaishata radi allahu tacala canha qaalad waxay tidhi adiga waxa weeyaan saan tilmaannay wax adag ma aha wax adag maaho bimujarad haddii uu xataa say culimmadu leeyihin ruux uuba suxuur u soo kaco bimacnaa waa niyaysan yihin qalbiga un inay gasho doonitaanka un waay muhiimaddu ee wax sii adag maaha wa can caaishata radi u baahan tahay niyo madax habeen kasta waa cibaado ka madax bannaan cibaadadii hore oo maalin kasta maalinka kale waa ka madax bannaanya sababtu waxa weye afur baa dhex gelaya maanta markaad soonto caawa waad cibaadadii hore waa dhammaystiranta midda cusub ee bilaabanaysa maalinka xiga waa cibaado madax bannaanoo soon madax bannaan u baahan habeen kasta marka waa inaad niyooto soonka waa ra'yu jamaaca min alculamaa bad almadaahib baa waxay qabaan mee soonku markuuba dhalanayaba hal mar haddaad isla niyooto niyadaasaa kugu wada filan sidaasi waa bacdu fuqahaabaa qaba laga xoog badan yahay marka masalada tacliilkeeda la fiiriyo wacan caiشhata radiallahu tacala canhuma qaalad waxay tidhi dahala waxaa soo galay calaya korkayga rasuululahi baa ii soo galay sal اllah alيh wali wasalam daata yowmin maalin buu ii soo galay faqaala markaasa wuxu uhi hal cindakum min shayin caaishay wax ma haysaan hal cindakum wax agtiinna yaalla ma jira faqulnaa waxaanu idhi laa maya waxba ma wuxuu idhi fa innii anugu idan markaas saa'imun mid sooman baan ahay de mar haddaan cuntadiiba gurigii wax la cunaba oolin de maxaan soon ajir la'aana iigu dhacayaa way marka maiska gaajaysnaana maanta waa soomanahay ataanaa waxaa noo yimid ataanaa haddana wuxuu noo yimid yowman aakhara maalin kanuu noo yimid faqulnaa waxaanu hi yaa rasuula allah uhdiya waxaa la hadiyeelanaa annaga waxaana loo soo hadiyeeyey xaysun cunto isku dhex jirta xayska waxaa la yidhahdaa waa cuntada laga sameeyo timirta iyo caanaha la ingejiyey iyo subag laysku daray ah, ah, yani cunto noocaasa ayaa naloo keenay bay tii oo hadiyad oo xaafadda taala fa qaala markaasaa nebigu wuxu uri sl lay sariinihi itus falaqad asbaxtu waan waabariistay saa'iman anoo sooman eh. saaka soom buu iigu baryay waaguye balkeen buu isoo faakala waa cunay nebigu sal lay slam rawahu ljamacatu baa warisay ila lbukhaariya soonkiisi wuu jebiyo waa iska afuray nebigu salawatu rabbi waslamu calayh wazaada wuxuu ziyaadiyey annasaa'iyu nasaa'i wuxuu siyaadiyey uma kadibna qaala nebigu wuxuu yidhi inama sawmi mutatawuci soonka sunnada ah soonkiisu wuxuu uun yahay maalu rajuli nin oo kaleu la mid yahay nin sifadiisoo kale wey ninkaasoo yukhriju bixinaya min maalihi xoolihiisa ka bixinaya asadaqata sadaqada ka fa in shaaa hadduu doono amdaaha wuu socodsiinayaa oo gacantuu ka dhiibaya wa in shaaa hadduu doonana xabasahaa waa reebanaya yacni waxaad niyeysatay inaad xoolahaaga sadaqa ka bixiso markaad niyeysatay kadib waa niyeysatay lagugu qasbi maayo soomaad niyeysanin inaad niyadaada ku socotood bixisana waad heli kartaa inaad niyadaadii ka noqotood haysatana waad heli kartaa sadaqadu goormay waajibtay waa markay gacantaada ka baxdo ciddii aad ugu talagashay ama gacantiisa gasho ama wakiil aad ugu dhiibtoy ku dhaafto dee markaa tagtay laakiin intay niyadaada ku jirto haddaad doontana waad baajinoo niyada waad badeli haddaad doontana waad bixin tanina waa la midoo soonka aad niyootay haddaad doontana waad dhammaystiri haddaad doontana dhexdaad ku jabino waad iska afuriyo cuntadaadaad cuni saasuu nabigu sheegay salawatu rabbi waslamu calayh ayib wa fii lafdin lafdi kale waxaa ku sugan oo lahu nasa'i u sugnaaday aydan lagu noqoy qaale wuxuu idhi nebigu sal lay slam yaa caaishatu caaishooy innamaa mansilatu man saama cidda soontay fii ramadaana ramadaan dhexdeeda soontay mansiladiisi iyo booskiisu waxa weeyaan uun aw fi tatawuci ama soonka sunnadaa dhexdiisa ruuxa soomay bimansilati rajulin nin booskiis oo kale waay nin oo kaluu la mid yahay ninkaasuu akhraja bixiye sadaqata maalihi xoolihiisa sadaqadooda baxsaday oo fajaada deeqay minhaa sadaqadii xaggeeda bimaa shaaa wuxuu doonuu ku deeqay yacnii qaar baa baxay oo gacantiisa dhaafay oo ku deeqay fa amdaahu socodsiiyey oo wa bakhila ku bakhaylay minhaa sadaqada xaggeedii bimaa shaaa wuxuu doonana ku bakhaylay oo fa amsakahu haystay ah, yacni lex jeclaa qaaday marka hore wuxuu is yidhi wallaahi bal hal milyan maanta baxso yaro jidboodayo xilli malaha uu qur akhristay oo salaad tukaday oo aakhare xusuustay baa waxoogaa niyada go'aankaasuu qaatay go'aankaasuu qaatay alelaahi maanta hal milyan baxso halkii milyan buu shan boqoloo kun bixi shantii boqolee kaluu yidhi wallaahi shantani howlahaa fara badane bal yaro dayso wuu reebtay marka qaybina tagtay qaybina reebay taasoo kalea waxaa la mida ninka soomayoo maalintii soon sunno aan soomanaa oo markuu dhexda marayo iska afuray xaggee buu kala mid yahay labaduba way u bannaan tahay ninka xoolihiisii niyadiisii qaar uu bixiyey qaarna reebtay waa u bannaan ninka soonkiisii sunnada ahaa dhexda ku kala jabiyey ee afuray ee maalinkii qaarna soomanaa qaarna iska cunayna isagana waa u bannaan tahay dhankaasay isaga mid ruuxaa soomanee soonka sunnahaa soomani inuu iska afuri karo waa madhabuljumhuur leanna waxa wey isagaaba isxukumaba sooma saas way macnaha madhabuljumhuur weeyo alamiiru waxaa la yidhahdaa almutatawwicu amiiru nafsihi ruuxa sunnaysanayaay isagaa naftiisa u taliya ama sunnada ha dhammaystiro ama dhexda ha ku joojiya laakiin shayga aadan dhexda ku goyn karin waa waajibka kaasi adigu isuma teli sida waa lagu taliyaa dhammaystir taas way macnaha ayib sidaasaa loo badan abu xaniifa iyo kayrkiiba waxay leeyihiin marba haddaad cibaado guda gasho ama soon ha noqdo ama mxuu ahay ha noqdo mxuu ahay ama salaad ha noqotee cibaado aad guda gudagashay dhexda kuma goyn kartid laa tubtiluu acmaalakum baa ku haysatay leeyihin aiicu allaha wa aiicu rasuula walaa tubtiluu acmaalakum xanafiyadu halkaasay mareen laakiin cumuumka aayadda ama ilaaqeeda axaadiistaa fasiraysa wixii waajiba sax shayga haddii cibaadada haddii sunnadeeda la gudagalo waa sunna asalkeeda laakiin waad gudagashay aadan goyn karaynin waa laba shay waa xajkiiyo cumrada xajku waa sunno laakiin haddaad xarmato dhexda kuma joojin karti cumraduna waa sunno cumrada sunnada ah tii waajibkeed maaha cumro sunnaha haddaad xarmato ood xidhato dhexda kuma joojin karti waa inaad dhammaystirto wa atimmu alxaja waalcumrata lilah wa masaladaasay ka soo reebaan fuqahadu oo shay sunna ah oo haddii la gudagalo dhammaystirkiisu waajib noqonayo kaasay dhahaan amaa soonka iyo waa la iska afuri karaa isaga dhibaata male qaala albuhaariyu bukhaari wuxuu yidhi wa qaalat ummu darda inta horeed soomanayd haddaad niyad ku soomanayd ajir waad ka heli insha allah laanna nebiga miaalka ka bixiyo fiirso waa xoolo qaarna la sadaqeeyey qaarna la ceshaday buu ka dhigay sooma marka qaarkan la baxsadayna waa ajir qaarkaad reebatayna ajir kuma lihid saasuu nebiga ku miaalay sal l lay slm axaadiistan waxaa kaloo loo deliishanayaa oo hadda baabka uu guntay nebigu sal ley wasalam maalintii markuu xaafaddiisa cunto ka waayay buu wuxuu idhi waan soomanay waxay leeyiin marka soon uusan horay ugu talagashanayn ayaa markuu qada waayey yay dantu ku kaliftay sooma ma iska qatanaan mayse waa inaa ajir raasatee halkaasaa waxay ka qaadanayaan marka oo ay leeyihiin soonka sunnada ah maalinta dhexdeeda waa la niyan karaa oo subaxdii hadday quraacdu kuu goyso ood barqindheerba gaadho ama tuuradiiba aad gaadho soon iska niyeyso maalinkaaisagadhexdaa isaga laga niyoon karaa maalin weynta laakiin waxa weeye soonka waajibka oo in habeenkii isaga la niyoodo sidaasuu marka tarjamada inoogu kala qaaday waana sida culimmadaas ay qabaan qaala lbukhaariyu bukhaari wuxuu yidhi wa qaalat ummudarda ummudarda waxay tidhi kaana abudarda wuxuu ahaa yaquulu mid yidhaahda cindakum طacaamun umudardooy wax cuntaa xaafadda ma taalla fain qulnaa haddaanu idhaahno laa maya qaala wuxuu dhihi jiray fa innii anugu saa'imun mid sooman baan ahay yowmii haadaa maalinkaygan qaala wuxuu yidhi wafacalahu waxaa sameeyey bukhaari baa dhahay wafacalahu waxaa sidaa yeelay oo gurigiisa markuu cunto ka waayo soon iska niyaystoo soonkii iska watay abu dalxata wa abu hurayrata wa bnu cabbaasin wa xudayfatu radi allahu tacala canhu a'immadaasoo saxaabadaasoo dhan ayaa sidaa qabayy sidaasi sidoo kaleeto ee waxaa qaba abu xaniifa shaafici iyo axmed qaba saxaabadaasina way samayn jireen axaadiistaasuna way ku tusaysaa marka saasaa loo kala qaadi soonka waajibka iyo soonka sunnada niyada waa ku kala duwan yihiin hada wabillahi towfiiq sal allahuma wslm cala nabiyina muxamed wcala alihi wa waslem